wman tabicahum biixsaani ilaa ywmi اddiin ama bacd waxaan kusoo jirna kitaabkii sharxu qadri nadaa waballi sadaa baabu naa'ibi اlfaacil aan soo gaarnay baabun baabu naa'ibi haadaa kanu baabu naa'ibi kii naa'ibka noqonaayay baabkiisi weeye can ilfaacili faacilka ka naa'ibka noqonaayey baabu naa'ibi haadaakanu baabu naa'ibi kii naa'ibka noqonaayey baabkiisii weeye canilfaacili faacilka naa'ibka ka noqonaayey magacyaal badan uu leeyahay almafcuulu aladii lam yusama faaciluhu waa la yidhaahdaa naa'ibu faacil waa la yidhaahdaa wax magaca ugu fiicanoo la yidhaha waa naa'ibu faacil ina maaliga ugu horreeyaa le oo magacaas bixiyey sababtoo ah almafcuulu aladii lam yusama faacilu marka la yidhaahdo qofka ibtidaa'iga waxaa soo dhaca un mafcuul oo na oo faacilka naaib noqday naaib faacilna mafcuul waa ka ballaaran yahi oo waa ka caamsan yahi oo mafcuula noqon kara naaib faacil oo masdera noqon kara oo darafaa noqon kara oo jaarumajruura noqon kara oo jumlaaba noqon karta mararka gabal oo shan shaya noqon karta marka marka la yidhaha annaa'ibu canilfaacil magacii o dhan uu soo gela hadduu noqdo darfu makaan waa soo gela oo hadduu noqdo darfu zamaan waa soo gala oo hadduu noqdo jaar majruur waa soo gela oo hadduu master noqdo waa soo gala oo hadduu mafcuul noqdo waa soo gela oo hadday jumla noqoto waa soo gele oo kulli wixiiu kudhabu kuu jamcina magacaana marka gaaban fiir isagaana gaabanada annaa'ibu can ilfaacil mafcuulu ladii lam yusama faacilu kanaana dhid badanta fasaaxada waxyaalaha tusay ka mid taha lafdi gaaban macno badan tusa inuu la keeno fasaaxaday tustaa baabu naaibi haadakan baabu naaibi kii naaibka noqonaya baabkiis wey can ilfaacili faacilka ka naaibka noqonayay yuxdafu waa la xadfa alfaacilu faacilkii fa yanuubu waxaa ka naaib noqona canhu faacilka fii axkaamih axkaamtiisi waxa uga naaib noqonaho qaadana kullihaa axkaamta dhammaanteed mafcuulu bihi mafcuulu bihi yaa uga naaib noqona mafcuulu bihi aa ka naaib noqona oo axkaamtii oo dhan qaadana yuxdafu waa la xadfa alfaacilu faacilkii fayanuubu waxaa ka naaib noqonaa canhu faacilka fii axkaami axkaamtiisa uga naaib noqonaa kullihaa dhammaanteed mafcuulun bihi fain lam yuujad haddaan la helin huwa mafcuul bihigii famaa fa naaibu dhehe mubtada soo qadaro fa huwa oo u laabaya naaib soo qadaro maadana khabar ka dhig jumladaas jawaabu shardiga ka dhig fain lam yuujad haddaan la helin fa huwa ayi naaibu dheh huwadaasaa mubtadaa maaduna waa khabar jumladaasaa jawaabu shardigii dhacday fadan waa talagashay waa jumla ismiya ilah fa in lam yujad haddaan la helin huwa mafcuul bihi fa huwa ayi naa'ibu midka naa'ibka noqonaa maladii kii weeye ikhtasa khaaska noqday wa tasarafa tasarufay oo min darfin daraf ah oo majruurin majruur ah oo masderin masder ah haddii ficilku uu mafcuul leeyahay mafcuulkaasaa noqonayo afcaashu waa saddex mid mafcuul toos u qaata ama hal mafcuul ha qaata ama labu qaata ama saddex u qaata iyo mafcuul mid jaarumajruur ku qaata ee asagu aan toos u qaadan karin iyo midaan xaraf jaar xataa ku karin midkaan xataa xaraf jaar ku jirin waxaa la yidhi maba loo dhisi karaba majhuulba looma dhisi karo alkaa looga keena nabi faacil laakiin hadduu mafcuul toosa qaadan jiray mafcuulkia naayib faacil looga dhiga hadduu jaar majruur ku qaadan jirana jaar majruurkia looga dhiga naayib faacil marka mafcuul haddii laga waayo masalan ficilkiiba uu ficil laazimahoo xaraf ku gudba ahaa tusaale markaas saddex shay ayaa mid naayib faacil noqona daraf sawaaun kaana makaaniyan ow zamaaniyan waa isku mid darafkaas darfu makaanu noqon karaa uctukifa makaanun xasanu darfu ah, zamaanu noqon karaa siima ramadaanu siima waa la soomay ramadaanu marka darfu makaanna waa noqon karaa darfu zamaanna waa noqon karaa labadabaa noqon karaa labadabaa noqon karaa o majruurin inuu noqdo jaar iyo majruur naay faacilka o masderin masder inuu noqdo saddexdaas umid noqon karaa saddexdaas umid noqon karaa haddii uu yahay ficilka majhuulka qowlna oo qiila la yidhahdana jumla lagu daraa oo jumlo waa noqon kara ah, jumla waa noqon karaa naay faacilku markaas haddii ficilka majhuulka loo bineeyey uu yahay qaala eh, ama yuqaalo hadduu qowl uu yahay maadadaas oo waxa weeyaan qaafka iyo wowda iyo laamka ka kooban fain lam yuujad haddaan layihin huwa mafcuulu bihigi fanaa'ibu fa huwa ay naaibu ka naaibka noqonaan aladii kii weeye iqtasa kaaska marka saddex shardiyuu kuu sheegay marka uu noqonaya daraf ama jaaru majruur ama masder marka saddexda mid kasto ka mida ah markuu nahay faacil noqonaya saddex shardi waa in la helaa ko fain lam yujad haddaan la helin mafcuul bih mafcuul bih ayadoo lahayo kuwaanu ma noqon kara nahay waa shardi ko wa fii ma ladiki iktasa khaaska noqoday waa inuu ikhtisaas helaa ah, bisifatin oo idaafatin oo calaamiyatin wa inuu waxuu khaas ku noqdaa o taxdiidin waa tiri doonaa mid walba wuxuu khaaska ku noqday insha allahu waa inuu taksiis helaa ee hadduusan taksiis helin ma noqon karo naib faacil waa shardiga labaad shardiga saddexaad waa inuu tasarufaa ee maalan daraf weeye darafnimo in lagu nasbiyo maana wax kale maba aqbali jiri ama mid lagu jiro sida cinda oo kale daraf weligeed waxa weye weligeed ama cinda ama mina lagu jiraa ama darafnimaa lagu nasbiya soo maaha khalaas weligeed marka ma noqon karto naib faacil cinda ma noqon karto ism oo darafnimo kaliya in lagu nasbiyo joogi jiray ma noqon karo alaykum salam amatullah ah, waa inuu tasarufaa oo mar darafnimo lagu nasbiya marna macno kale loo icraab kale loo isticmaalaa majruurka hadduu yahay xarafka jaarad ka fidina tasarufka xarafkan jaar waa inuusan ahayn xaraf hal shay oo gaara jara sida mud iyo ruba iyo ee ism walba mid jeri kara waa inuu iska yahy marka saddex shardi uu leeyahay darafka jarmjuurka masderka saddex shardi leey mafcuul bihi waa inaan lehdin o muqtas waa inuu noqdaa labo mutasarif waa inuu yahay saddex saddexda shardi isku kaa xigtaa ah, saddexdaa shardi iskuga xigtaa lagaa rabo saddexdaa shardiya mid walba laga rabaa darafka waa laga rabaa majhuurka waa laga rabaa masderkana waa laga rabaa mid walba saddexdan shardiya laga rabaa waa in mafcuul bihi aan la helin mafcuul bihi hadduu joogo saddexdooda midkoodna ma noqon kara naabi faacil waa inuu mid walba mutasarif yahay ee midaan mutasarif ha ma noqon karo naabi faacil waa inuu mid walbaaba uu yahay muqtas midaan muqtas ahaynu ma noqon karo maayo faac wa yudamu waa la godaa awalulficli ficilka awalkiisa muطlaqan kala qaadlaan xaal uu yahay ficilku ficilku ama maadi ha ahaado ama mudaaric ha ahaado awelka waa laga goda si loo kala farqiyo bayna almajhuuli wاlmusama awelka waa laga goda wayudanu waa la godaa awalu ficli ficilka awalkiisa waa la godaa mudlacan kala qaad la-aan xaal uu yahay ficilku ficilkaas ama maadi ha ahaado ama mudaaricaada kala qaadi hadda labadaasa mogta majhuul noqdee amar majhuul ma noqdo ha ficil amaru majhuula ma jiro hayl asagaba amraya se looga jaahiy adiga la hadlaaye marka waxa oo majhuul noqdaa waa maadi iyo mudaaric labadoodaba awalka waa laga godaa wa yushaarikuhu awalka waxaa la wadaaga ani naxwi tuculima tuculima iyo wixii lamid ah xarafkiisa labeeya xarafkiisa labeeya maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa ficilka maadiga ahe taaulmasiidka ama taaulmudaawacada lagu bilowday ficilkaas godka awelka taaniga lagu daraa hadda tacallama soo ma ahayn caynta lagu daraa tada tuculima alaleey ficilka ta'du ama ha ahaato taaulmasiid ama mudaawaca ha ahaato miday rabta male kala qaad ma ee ficil kastoo maadiya maadiya in u taalahday mudaaric kuma jiro ficil kastoo maadiyahoo ta lagu bilowdo awalka godka ah haaniga lagu daraa tucullima tucullima alaleeya tucullima alaleeya wa yushaarikuhu awalka waxaa la wadaagaa waxaa la wadaaga bidami damada waxaa la wadaagaa haani naxwi tucullima tucullima wixii lamid ah oo taa lagu bilowday xarafkiisa labeeya aa la wadaaga damada wa haaliu naxwin duliqa unduliqa unduliqa wixii lamida xarafkiisa sadexeeyana damada waa la wadaaga hadi tana waxaa loola jeeda wixii hamsatul wasl lagu bilowday ah, indalaqa unduliqa alaleeya oo awalku hamsada marka la godo dadana waa la goda dadana waa la goda xarafka sadexeeya damada la wadaaga wa yuftaxu waa la kordhigaa maa xarafka qabla alaakiri aakirka hortiisa ku sugnaaday fi lmudaaric mudaaric dhexdiisa lagu kordhigaa qabla alaakirka hadduu ficilku mudaaric yahayna qabla aakirka waa la fadxina wa yuftaxu yutrabu alaleeya yuqtalu alaleeya yuqra'u alaleeya wa yuftaxu waa la kordhigaa maa xarafka qabla alaakiri aakirka hortiisa ku sugnaaday fi lmudaaric mudaaric dhexdiisa wa yugsaru waa la dhigaa huwa maa qabla aakirki wa yugsaru waa lahoos dhigaa huwa qabla alaakirki fi lmaadi maadiga maadigana qabla alaakirkiisa waa lahoos dhigaa qutila kusira waxaa la leeyahay duriba walaka waxaa kuu sugnaaday fii naxwi qaala waa yidhi wa baaca waa gaday waa ficilka maadiga hulaaiga muctalulcaynka ficilka maadiga oo hulaaiga ah oo muctalulcaynka walaka waxaa kuu sugnaaday fii naxwi qaala wadaaca alkasru hoos dhig qiila mukhlasan xaal uu yahay kasruhu kii la barax tiray oo dama laga barax tiray kasra macdi ah oon wax lagu daray la erag qiila biica wa mushaman xaal uu yahay kasruhu mid la ursiiyey daman iyo dama in la ursiiyo oo la yidhahdo qiila biica oo inta loo soo dhaweey wax yar oo kasra oo dama bilowgeeda inta laga bilaabo kasra lagu dhameeyo xoog badan oo ka weyn qiila ah, biica oo inta dama laga bilaabo kasro weyn lagu dhameeyo ah, dama yar inta lagu bilaabo qiila biica taasna waa banaanta wa mushaman xaaliya kasruhu mid la ursiyey daman wa damu ayaa kuu sugnaaday mukhlasan xaaliya mid la barax tiray dama bax maxdiina waad heli kartaa qiila biic waxa quula buuca dhe ah, quula buuca sharax yajuusu waxaa bannaan xadfulfaacili faacilkii la xadfidiisa imaa liljahli jahli loo xadfo bihi faacilka laga jaahil yahay sababaha loo xadfo wax ka sheega in lagaba jaahiliyoon laba garanaynba oo amase liqaradin dan loo xadfo qaradkaasoo lafdiyin lafdiga loo nisbeeyo tarkiibka ku saabsan oo macnawiyin ama macno loo nisbeeyey waxaa kuu bannaan faacilka in la xadfo waxaa loo xadfa waaba laga jaahil la garan maa alaabti waa laxday suriqa almataacu alalaabti cid xataa lama yaqaan waa laga dhigila hadii la yaqaan ah, ruwiya can inabiyi nabiga waxaa laga wariyey alale cid ka warida lama yaqaan ah, cid ka warisay lama yaqaan iyo sanad looma hayo markaas ow macnawiyiin ima lijahli in loo xadfo ow liqaradin lafdiyin ama qarad lafdi ah oo tarkiibka lafdiga seerkiisa la ilaalina ow macnawiyiin ama macno darteeda loo xadfay falawalu midka horeeya ka qawlika waa hadalka tirado kale kii jahliga loo xadfayo suriqa almataacu alaabtiyaa la xaday hadda waxa weeyaan saraqa saariqu tuugiya wuxuu xaday almataaca ay aheed tuugan marka fulaan looma yaqaan waa ah, kan abdimaamed muxidiin cabdilxamiid uu leeyahay waxa weeye meesha liljahl in wax loo xadfaa ma toosna in la yidha jahliga wax loo xadfaa sababtoo jahligu wuxuu diidaa tacyiinka ee faacilka sheegidiisa diidi ma heday haddaba aniga sheega faacil soo maqli maydi iyadoo la oqon hadda cid hadda ma aqaan waxaan laakiin dhigi karaa waa maxay ilaa ficil kasta waxaa la yidhi kasta isim faacil masderkiisa laga keena faacil looga dhigi karaa ficil walba ficil kasta isim faacil masderkiisa laga soo qaataa faacil looga dhigaa qatalal qaatilu aad leedahay qara'al qaariu katabal kaatibu aad leedahay jalasal jaalisu aad leedahay qaama alqaa'imu aad leedahay isim faacil aad uga marka wuxuu leeyahay faacilkii ayadoo laga jaahilyahay faacil waa la sheegi karaa kaliya muxuu jahligu diidaa in la cayino oo la yidhaha fulanu ah, ah fulanu ah marka ayadoo ah saraqa fulanun almataaca a ah, fulaankii laga jaahil noqdo khalaas mafcuulu bihi iyo almataaca ah ayaa nahay faacilkii noqotay suriqa almataacu alaabtii waa laxad rafcadiyu qaata waruya waa laga wariyay can rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam ciddii ka waridaan la oqoon idaa waqtigiyad ku qawle ka qowlika ku tacalluji lam yuclamin saariqu tuuga aan la oqoon waraawi ka nabiga ka wariyay aan la oqoon ah, saas darteeda qofkii ku yidhi ruwiya can nabiy wuxuu ku yahy can rasuulilahi sala la alay sl waa kuu sheegay inuusan warkahayn cid ka wariday nabiga hadhow xadiid nabiga iiga sheegay oo sugan ha isku dhihin hmm, ha isku maaa laga sheeg cid ka sheegta lama yeesho waa waaga oreto waxaa masaajidda sida loogu wacdi jiray xukiya can rasuulillahi aadmaali jir aadhama isku qabsadeenoo laga daayay wa ruwiya can rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxaa laga wariyey idaa waqtigaa leedaa lam yuclam aan loogeyn assaariqu iyo waraawi wathani mid ka labeeyey mid ka labeeyey waa maxeen aw liqaradin lafdiyin faacilkii oo loo xadfay dan oo lafdi ah ka qawlihim waa hadalka ay yidhaahdeen oo kaleeto ka qawlihim qawli muslimiina muslimiinta hadalka ay yidhaahdeen man daabad qofkay wanaagsanaato sariiratu qalbi nuurtiisa xumidad waa la mahadiyaa siiratu xaaladiisa qofkay qalbi nuurtiisu wanaagsanaato wax u qarsoon wey ila dadka qof waxbaa u qarsoon mogta qof markuu guriga taqolu xidhana adkaaru daldala salaatuleylu tukana meeshaasu ku tadabura cadamada ilaahay midna waa qayila ka soo cadayan halla saadkiisa dhinac ka imaana qofba waxba u qarsoono hoos ugu jira ha mid raalli ahaanshaha ilahay saad ku gaartaa qalbiga ka gubayda oo la ilimayna midna waxa weeyaan qof saad u khiyaamtaa ood nifaaq iyo balaayo uga shaqayda marka waxa weeyaan waxa loola jeedaa sariirada waa waxa qofku qarsado asiru aladi yugtamu waa waxa la qarinayo mhm. sixaaxa eh, sariirada qaala fi sixaax asiruu alladii yugtamu wey waa waxa sirtaahoo la qarinaayo kaasaa la yidhahdaa sariira wahaani midka labeeya ka qowlim waa qowlkooda ay yidhaahdeen man daabad qofkay wanaagsanaato sariiratuhu waxa u qarsoon xumidad waa la mahadyaa siiratu xaaladiisi dhaqankiisa afcaal fiicana kasoo baxeed afcaal fiican aa ka soo baxayda siiradiisa waa la mahadiya marka maxamsheedka laga rabaa sajci ku socda waxaa la rabaa qaybtiisa hore hooriskeeda iyo qaybta hooriskeeda inay isku shaqal noqdaan sir sariiratuhu siiratuhu tuhu tuhudaasaa la rabaa tuhu tuhudaas wey waxaa la rabaa ah, in labada xaraf ugu dambeeya isku shaqalkaas ay shaqlamaan oo qabla caaqilku iswaafaqo qabla alcaaqilka labada kelima qabla alcaaqilku waa inuu iswaafaqo fa inahu shaniya low qiila haddii la dhihi lahaa xamida naasu man taabat sariiratu qofkay qalbi nuurtiisu wanaagsanaato xamida naasu oo facilka la sheego xamidannaasu dadku waxay mahdinayaan siiratahu xaaladiisa oo tada la fadxiyo ilaa siiratahu noqo mafcuulbiyu noqonaha mogta siiratahu haddii la dhihi lahaa ikhtalati sajcatu sargoynta a isdhimi laheed sargoynta hadalka laysku sargoynayo a isdhimi laheed waa isdhimi laheed marka waxaa loo xadfay faacilkii oo annaasu ah hadalka sargoyntiisu ha isku aado oo tuhu tuhu ha noqo san tahu midda dambe aysan noqone sajcigiya isdhima wathalithu arrinkaa saddexeeya oo ah liqaradin macnawiy macnaa loo xadfo ka qawli waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sarreeyaah yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqan rumeeyeeno idaa qiila lakum haddii laydinku yidhaahdo tafasaxuu waasiciya fi lmajaalisi meelaha cilmiga loo fadhiyo meelaha diinka lagu baranaya arday hadduu yimid war waasiciya fafsaxuu waasiciya haddii laydinku yidhaahdo yafsax illaahu lakum ilaahay jannada ha idin waasiciye jannada ilahay haidin waasiciyo ya ayuha aladiina dadka aamanu xaqa rumeeyeeno idaa qiila lakum marka laydinku yidhahdo tafasaxuu waasiciya fi lmajaalisi makaanu fadhiyaalka faafsaxuu waasiciya oo amarkii qaata yafsax illaahu lakum ilaahay jannada ha idin waasiciye wa idaa qiila haddii la yidhahdo unshusuu kor noqda war istaago salaada u istaaga fanshusuu kor noqda fiiri hadda naaib faacilkii waxaan rabaa faacilkii waa laiska xadfo oo ah qiila lakum iyo unfusu qiila haddii laynu ku yidhahdo unfusu qiila qiila labada qiilaba waa laxad faacilkii sababtoo ah danu kuma tacalluqdo ee dantu maanta xukunku sida uu ku noqon karaa caam waa sidaan majhuul in laga dhigo haddii la dhihi lahaa idaa lakum nabiy nabigu hadduu ina yidhaahdo sala allahu alay wasalam khalaas bacda nebi qof al wuxu dhal aayadda nabiga dii la yihahdo war nabigu markuu inu yihahdo dadka meel u waasci u baneeye khalaas nabiga ku egtaa la dhila ah, nabiga ku egtaa la dhila haddii mid kale la sheego oo la yihahdo nabiga iyo saxaabada mid kamid haduu yihahdo nabiga saxabada ku egtaa imaali laakiin hadda war ciddii kudhahaydaan ku dhahay meel muslim fadhiyo hadii muslim kala yimaado war u waasiciye khalaas ciddii kudhahayd ha ku dhahay ah, fiiri salaada u istaaga hadduu imaamku inuu yihahdo le meelaan imaamba joogin afar iskugu timi reerbaadiyaha dhici karta ha ah, danu kuma jirto marka in la cayino faacilka ee dantu maanta waxay ku jirtaa in aan la sheegin la yidhahdo ciddii rabta ha tirahdo ee haddii lu yidhahdo war meel waasiciya meesha waasiciya ciddii rabta ha ku tirahdaan salaada u istaag dii lu yidhahdo salaada dantu saasay ku jirtaa in majuul laga dhigo iyo wa qawli shaaciri shaacirkii habay gabaygiisii oo yidhi wain muddat ilaydi gacmaa haddii loo taagto ila zaadi sahayda lam akun anugu ma ahaanaayo biacjarihim doomka kooda deg dega id ciladu waxay tahay ajshacu lqawmi qoomka kan ugu hunguriga xun acjalu waa midka degdega wa in muddat ladi gacmaha haddii loo taago ila zaadi jiscinka sahayde zaadka waa qofka musaafirka waxa uu qaato ku jid marayo aa la ihahdaa zaad zaadkiina waa carabi jiscin ama sahayna waxa weya waa soomaaliga iyo kullibaa soomaali kalena waa jira badan yah somaaligu iska luqa masaafira la meelaa la degay war noo keena qadadaa layidhi waa lasoo dhigay ko gacanta ma taagtaanu waa sugaa bal dadku gacmaha la aadeen maxaa yeeley gacanta waxaa ko la aada qofka dadka ugu hunguriga cun oo dam damaaca oo aad u damac badan wa in muddat ladi gacmaha haddii loo taagto ila zaadi sahayda waa jidmarka waxa lagu jidmaray cuntada haddii masaafirka marka dhexda lasoo dhigo gacmaha markii loo taagto lam akun anigu ahaama biacjaalihim qoomka kooda degdega dhihimayda kan ugu degdeg badan haama ismu tafdiil laysa calaa baabi wa kan ugu degdeg badan haama haddaad tiraahdo waxay noqee cay noqee ninkuna waa is-ammaana ha kan ugu degdeg badan ila ismu tafdiil wuxuu faa'iidayn jiray mushaarako iyo ziyaado maxay noqeen marka haddaan idhaahno lama kun ahaama biacjalihim kan ugu degdegta badan waa degdegaa waase layga daran yihiin noqeen ha aniga waa degdegaa waase layga siitaa waa layga sii daran yihiin noqeen marka ha cay ha ninkaan saddex istishaadaa baabkan loo istishaadaa saddex ko mid waa midaan hadda maxamshaadka loo keenay fiiri wa in muddat ilaydi gacmaha hadii la taagto wa in madda naasu alaydiya ilaa zaadi aheede mogtaa maxal shaahidka markaa ko waa la xadfin faacilkii wax macnaha maslaxaha ku jira in la sheego ciddaan u taagayda cidda rabtaaha wax maslaxaha kuma jirta sheegidiis war marba haddii un la cunto lasoo dhigo gacmaha loo taago aniga dadka degdega maahi intaasuu ka raba marka macnahaanan wax ku tacaluqa la arag faacilka sheegidiisa halkaas waa laga istiishaagsadaa wain muddatil aydi gacmaa loo taago ilasaadii sahayda lam akun aniga ahama biacjalihim qoomka kooda degdegaad leeda biacjalihim le laba dhinaca laga daliishadaa ko waxaad leedahay lafdiga fiili biacjalihim waana kaana qabarkeedii taasoo kale maxaad leedahay waxaad leedahay kaana manfiya khabarkeeda ba ziyaadaha galshaa kaana manfiya khabarkeeda ba zaa-ida qiyaasa u gashaas ka laysa wamaa nafiya laysa khabarkeeda iyo maada nafyada khabarkooda isagoo mansuub aha asalka ba zaa-ida soo lama geli jirin kaana manfiyana waa saasa leeda tanaa loo daliishadaa baydkaana loo daliishadaa kaana manfiya khabarkeeda qiyaasay u gashaa bada zaa-idada halkaasna waa la tan kaletana ismu tafdiil laysa calaa baabin waa loo daliishadaa ismu tafdiil laysa calaa baabi biacjalin qoomka kooda degdega iniga maahi wa kan ugu daran maahi maa id cilladu waxay tahay ajshacu lqowmi qoomka kan ugu hunguriga daran kan u hunguriga xuma damaca oo aad u damaca badan acajalu waa midka degdega waa ismu tafdiil lays calaa baabi ha waa midka degdeg kan degdegta badan hadhihi waa midka degdega faxudifa alfaacilu faacilkii waa la xadfay fii dalika madkuurkaas dalika halkaa lagu ishaara aayadda iyo gabay labadaasa lagu ishaara Ah. madkuurkaas oo aayadan laba meelooda laga xadfay idaa qiila lakum tafasaxu wa idaa qiila nshuzuu laba meelood gabaygana hal meela laga xadfay madkuur ahaan ugu celi marka faxudifa alfaacilu faacilkii waa la xadfay fii dalika madkuurkaas kullihii dhammaantiis liannahu faacilka lam yatacallaq kuma tacalluqin qaradun dan bidikri la sheegidiisa in sheego wax danuu kuma tacaluqin in sheego wax danuu kuma tacaluqin saas la iskaga waxayuma xudifa la xadfo faacilu ficli ficilka faacilkiisa fa inaka adiga tuqiimu waxaad joojine muqaamahu faacilka makaanu joojintiisa almafcuula bihi mafcuul bihi joojine waxayuma xudifa la xadfo faacilu ficli ficilka faacilkiisa fa inaka adiga tuqiimu waxaad joojine muqaamahu ilaa aqaama laga keenay muqaama dhehe ilaa aqaama laga keenay muqaamahu faacilka makaanu joojintiisa almafcuula bihi ayaad joojinaya wa tucdiihi waxaad siinaya mafcuulu bihiga axkaamahu wa tucdiihi mafcuulu bihiga waxaad siinaya axkaamahu axkaama alfaacili faacilka axkaamtiisi aad siinaya sagaalka lifaacilin tiscin khudi taakhiira sagaalkii aad siinaya axkaamtii almadkuurata la soo sheegay lahu lilfaacili loo soo sheegay fii baabihi baabilfaacilna lagu soo sheegay axkaamtii faacil loo soo sheegay oo baabulfaacil loogu soo sheegay dhammaan sagaalkiiad siinay mafcuul bihiga siinay waatana fiiri hadda wax yaraa lagaaga tusaalaynaa sagaalkii wax ka mida fa tusayiruhu mafcuulka waxaad ka dhigee marfuucan ku la goday bacda an kaana markuu ahaa jiray ka gadaal mansuuban ku la kordhigay wa cumdatan tiiraad ka dhigay aan la xadfi karin bacda an fadlatan fadla markuu ahaa ka gadaal wa waajiba taaqiiri dibdhigiisu miduu waajibaad ka dhigee can ilficli uu ka dib laga dibdhigo bacda an kaana markuu ahaa jiray ka gadaal jaa-isa hormarintiisu horumarintiisu miday banaanta caleyh ficilka laga hormariyo wa yu-anathu waa la dhadigaynaa alficlu ficilka lahu lilmafcuuliya loo dhadigaynaa in kaana mafcuulku mu'anathan hadduu yahay fatusayiruhu mafcuulka waxaad ka dhigee marfuu an kula godaygaad ka dhigay markuu naay faacil noqdo bacda an kaana markuu ahaa jiray ka gadaal mansuuban kula kordhigay wa cumdatan tiiraad ka dhige bacda an kaana fadlatan cumdo laga maarmi karo oo jumladiiba waxa weeyaan la heli karo waxa weya fadlo laga maarmi karo awel ahaa fadlo oo laga maarmi karo oo jumladii la heli karo isagoon la sheegin hadda cumdu noqon haddaan la sheegin kalaamba la heli mayo cumdu noqona wcumdatan watusayiruhu cumdatan cumdad ka dhigee bacda an kaana markuu ahaa jiray ka gadaal fadlatan wawaajiba takhiiri dibdhigiisu miduu waajibaad ka dhigee can ilficli ficilka laga dibdhigo bacda an kaana markuu ahaa ka gadaal jaa-isa taqdiimi horumarintiisu miday bannaan tahay caleyh ficilka laga hormariyo sow sooma aanaan marin mafcuul ficilka laga hormari karo soo marna maan meequu qaybsamayo marka saasu ahay maogtahay waajib iyo jaa-isba waa loo hormari kari hadda mar hadduu nafaacil noqday lama hormari karo ma banaano in ficilka hormara mamnuuc ma banaana wa yuanahu waa la dhadigaynaa alficlu ficilka lahu lilmafcuuliyaa loo dhadigaynaa calaama taniisa ficilka lagu dara haddii uu mafcuulku muanaf yahay ilaa faacilku markuu muanaf yahay sow caamilka laguma dari jirinta sidii oo kale ad ka dhiga wayuanasu lficlu ficilkiyaa la taniiina oo la dhadigayna oo calaamtamiinta lagu daraa lahu lilmafcuuli mafcuulka dartiis mafcuulkiiya muana waa goorma in kaana huwa mafcuulku muanaan hadduu mid la dhadigeeyey taquulu waxaa leedahay miaaladu waa kana haddii uu mudakr yahay mudakar ka dhige ha wayudakaru in kaana mudakaran aha min baabi iktifaa la yidhahda mid lagu sheegay kan kale garo caaqilka ishaara ku filan Eh, wayuanahu haddii lagu yidhi lahu lficlu in kaana muanaan wayudakaru in kaana mudakaran waayo ah, mudakaran waayo taqulu waxaad leedahay fi labada miaal kusiina marka taqulu waxaad leedahay fii ah, darada zaydun zaydaa garaacay camra hadda maanta mafcuulku waa maxay waa camran waay camran waay yaa ila socdo kale hay macnaha ma ila socoto camran miya meeshaas laleeyahy mase cumaran aa laleeyahy horta ha camran miyaase waa cumaran horta ima shaqlan aniga camran cumaran labada kaan idhahnaa ya adig mida kuglama haboona haye maxaad ku tiri maasha allah inta aan raadaayo waa intaa ha camar iyo cumar inaan kala isla mal maskaxda inay ku jirto mise inay luunta in kalean ka raadinay ya ha ha ha wada waa la xadfi jiray marka waxa xaaladan oo kale waa xaalada la dhihi jiray ama fii xaalati nasbi falaa tibaasa baynahuma silaa waxaa la tanwiinin karaa waa camare cumar lama tanwiinin karo maba jiro cumaran maba jiro carabiga maahanba cumaran <laughs> cumaran ma carabiya ilaa cumara aa jirto maba jirto ha maba jiraba waayo taquul waxaad leedahay fii darabe zaydun zaydaa garaacay camran duriba camrun camara la garaacay fiiri haddeer camran kaana fasuyira marfuucan soo ma jeedeen camrun kaana fadlatan fasuyira cumdatan kaana jaa-isa taqdiim oo waa la dhihi kara ma og tahay camran daraba zaydun waa la dhihi mara waa waajib haddana caamirkii mudakera laga dhigay duriba aley duribat lama dhihin maxaa isagiiya mudakera duriba camrun alaleey ma banaana duribat inaad ma banaana wa fii darabe zaydu zayda hindan garaacay waxaad leedahay marka taasoo kale aad majhuul u dhisaydo duribat hindun hinda la garaacay duribat fiiri caamilka caamtaniisa ku dare weliba labadii meelooda waajibkeed mid kamida wey waa ku dare naayb faacilkia maanta wuxuu noqday muana taasaa keentay in caamilka ta lagu daro duribaat in la yidhaha ta lagu daro naa'ib faacilka yaa mu'anas noqday weeye fain lam yakun hadduusan ku sugnaanin fi lkalaami hadalka dhexdiisa mafcuulun bihi naaba waxa naa'ib noqonaa adarfu darf aw iljaaru wlmajruur ama jaar majruur aw ilmasdaru masder haddii meesha mafcuulu bihi joogo wax kale ma noqon kara naa'ib faacil haddii mafcuulu bihi la waayo saddexdan mid kamid ah noqon kara afar waxaa looga dhigaa ilaa shan shayaa noqon kartaan irnaayo faacil waa mafcuulu bihi waa daraf waa masder waa jarmajhuur iyo jumlo laakiin jumladu yay gaar ku tahay qowl fain lam yakun hadduusan ku sugnaanin fi lkalaami hadalka dhexdiisa mafcuulun bihi naaba waxa naaib noqonaa adarfu sawaaun kaana zamaniyan aw makaaniyan waa isku mideda aw iljaaru wlmajruuru ama jaarumajruur labo aw ilmasderu saddex taquulu waxaa leedahay siira waa la socday farsakhun hal farsaa la socday farsaku maanta ko saddexi shardiya haysataa mafcuul bihi lama hayo ko waana muqtas o halka ikhtisaaska ka heshay waa muxadad waa shay muxadada farsaku waa saddex mayl shay go-anoo la yaqaan waa waa saddex mayl saddex mayl a waxa la yidhaha hal farsak waana ko waana mutasarif oo farsaka naay faacilnimo waa lagu rafci karaa darafnimo waa lagu nasbi karaa waa tasarufaa oo marna darafnimaa lagu nasbina marna naaib faacilnimaa lagu goda saddexdii shardi waa la hayaa mafcuul waa la waayey waana muqta waana mutasarif wasiima ramadaanu ramadaan alla sooma hadda saddexdii shardi waa la hayaa mafcuul bihi waa la waayey ko ramadaanu marka farsaqu maxay ahayd darfu makaana ramadaanu maxay tahay darfu zamaan in labadu isku mid yihiin kutusa labadu isku mid yihiin oo kutusa waayahay mafcuul bihi waa la waayey shardigaas waa la hayaa ko ramadaan muqtas waa toowaaba calam calamnimadaasay ikhtisaaska ku heshay ilaa ramadaan waa bil gaare bil walba ramadaan lama yidhaahdee tan kaleetana waa mutasarifoo marna darafnimaa lagu nasbi karaa marna naayfacilnimaa lagu godi kara waa kana ee hal xaala iskama laasimo waa mura waxaa la soo maray bizaydin zayd fiiriya jaaru majhuurku markuu naayfaacilka noqdo waxaad ka fiirinaya ikhtisaaska majhuurka tasarufkana jaarka labada shardi labadaasa laga kala fiirina xagga oo ikhtisaaska waxaad ka fiirina majhuurka xagga tasarufkana jaarka xarafka jaaraad ka fiirina hadda labadooda fiiri waxaa leedahay bizaydin saddexi shardi waa la helay ko mafcuul bihi lama hayo oo marna maba qaadatada mafcuul bihi toosa ko waana yahay muqtas ila waaba calan zayd ah, waa yahay muqtas ila waaba calan waana yahay mutasarif ila bacdu daahir iyo mudmarba waa jirtaa ah, ah, labadaas sadexi shardi waa la helay waxaa leedahay mafcuul bihi waa la waayey o ikhtisaaska halkaad ka fiirine majruurka waxaa leedahay muqtas waayaho waaba calanba haye tasarufkana halkaad ka fiirine xarafka jeer ee badana waa mutasarifaad leedahay hal kelima iskama jirto ama hal nooc ee isim walbay jirtaa khalaas wey wa julisa waa la fadhiistay juluusul amiiri amiirka fadhigiisii julisa waa la fadhiistay juluusul amiiri hadda juluusul amiiri waa masderkii oo naay noqday saddex shardi waa la helay mafcuul bihi waa la waaye o juluus lamiiri waa muqtas oo idaafaday ku noqotay saa la idaafeeyey waa muqtas idaafadaasay ku noqotay o waana mutasarif oo juluuska mastarnima waa lagu nasbi kara naa faacil waa noqon kara khalaas saddex shard waa la haya walaa yajuusu ma banaana niyaabatu darfi darafka naayib noqoshadiisa walmasderi waniyaabatu lmasderi masderka naayib noqoshadiisa ila bihalaaثati shuruudin shardiyaana saddexa maahane si kale kuma banaana laakiin meesha waxaa raba inuu jaarmajhuurka daray maxaa yeele jaarmajhuurku saddexda shardiyuu laleeyahy ah, saddexda shar miduu laleeyahy udhii doonaa ah, hal miduu laleeyahay udhii doona midka saddexaad markuu mara uusa inta ugu qabana leeyahy kaas jaarmajhuurna laleh u dhihi doona ee laba saddexda waa laleeyahy hmm, saddexda waa laleeyahy saddexda shardi waa laleeyahy walaa yajuusu ma banaana niyaabatu darfi darafka naaib noqoshadiisa walmasderi waniyaabatu lmasderi masderka naaib noqoshadiisa ila bialaaati shuruudin shardiyaala saddexa maahane axadua alaaadii midkeed an yakuuna muqhtaasan an yakuuna waa inuu noqdaa huwa naaibku muqhtaasan muqhtas waa inuu noqdaa marka fiiri haddeer meeshaan xaan ku haynaa daraf iyo masder soo maaha masderkaa hor masderka noo soo qabo ah, waxa hore darafka darafka noo soo qabo darafka ikhtisaaskiisu wuxuu ku imaan karaa saddex shay ikhtisaaska darafka saddex shay uu ku imaan karaa waxay leedahay wayaqtasu darfu bilwasfi horta wasfi waa ku noqda ah. wayaqtasu darfu bilwasfi aada leedahay horta wasfi waa ku noqdaa mukhtas ah. naxwu siima yawmun kaamilun siima waa la soomay yawmun maalin maalinko kaamilun dhamaystiran marka waxay leedahay wayaktasu darfu bilwasfi horta wasfi waa ku noqon karaa naxwu siima yawmun maalina la soomay maalinko kaamilun hataa yawmun waa darf oo darfu zamaa ah. ah, waxtukifa makaanun makaanko xasan wanaagsan markaad horta wasfi waa ku noqon karaa ko o bilidaafati ku noqon karaa hadii la idaafeeyo o bilidaafati idaafana muqtas waa ku noqon karaa daraf hadii la idaafeeyo naxwu siima ywm lkhamiisi siima ywm lkhamiisi maalin khamiisa la soomo waa muqtasa leeda yawmdu maanta maxaa waa la idaafeeyey o bilidaafati naxwu siima ywm lkhamiisi aw bilcalamiyati ama calamnimo calamnimona ku noqon kara duu darafku calam yahay waa muqtas o bilcalamiyati naxwu siima ramadaanu ramadaana la sooma siima ramadaanu ramadaana la sooma o bilcalamiyati naxwu siima ramadaanu wayaktasu darfu bilwasfi naxwu siima yowmun kaamilu aw bilidaafati naxwu siima yowmu lkhamiisi ow bilcalamiyati naxwu siima ramadaanu horta daraf saddexdaasu khaas ku noqda haddaad noqoso waa muqtas ko master soo qaba marka wayqtasu lmasderu bilwasfi masderku asna wafi waa ku noqda wafi waa ku noqda nuqtas naxwu fuhima waa la fahmay fahmun cadiimun fahm weyn aa la fahmay masalada niyaabada fuhima waa la fahmay fahmun fahm fahamko cadiimun weyn wayqtasu lmasderu bilwasfi naxwu fuhima fahmun cadiimun ow bibayaani nawcin ama nuuciisaa la cadeeyey ilaa masderku waxa weya waa noo imaan doonaa masderkii nuuciisiyaa la cadeeyey mubayinun linawci caamiliha ka mid a ah soo ma mubayinun licadadi caamilih marka nuuciisiyaa la cadeeyey ow bibayaani nawcin ama nuucaa la cadeeyey haddii nuuca la cadeeyo khalaas muqtas waayi masderkaas ow bibayaani nawcin nuuca la cadeeyey naxwo duriba waa la garaacay darbulmujrimiina duriba waxaa la garaacay fulaan darbulmujrimiina mujrimiinta garaacidoodii mujrim ahaay hmm. mujrimiinta garaacidoodii waa nuuce mogta ah, darbulmujrimiina nafaacil waa noqon kartaa sababtoo ah hadda waa mubayinu linawci caamili garaacidda nooceeday caddayn ow bitaxdiidi cadadin ah, masderka cadadkiisiyaa la xadeeyey ow bitaxdiidi cadadin masderka cadadkiisiyaa la xadeeyey ilaa mubayinun licadadi caamiliya ka mid ah soo maaha ow amase bitaxdiidi cadadin naxwu nudira waa la fiiriyay natratun hal fiiro nudira waa la fiiriyay natrataani laba fiiro waa la cadday soma jeeda nudira waa la fiiriyey natratun hal fiiro nudira waa la fiiriyey natrataani laba fiiro laba fiiro saddexdaasuu ku noqon karaa masderkuna muqtas wayaktasu lmasdaru bilwasfi naxwu fuhima fahmun cadiimu ow bibayaani nawcin naxwu duriba darbulmujrimiina ow bitaxdiidi cadadin nudira nadratun ow nadrataani ka soco marka jaarmujruurkana markiisaan u sheegayna wuxuu ku qaas noqday insha allah waay ولا yajuusu ma banaana niyaabatu darfi darafkii naag noqoshadiisa walmasderi waniyaabatu lmasderi masderkii naag noqoshadiisa ila bialaaati shuruudin shardiyaala saddex un maahane axad waa alaaadii midkeed an yakuuna muqtasan an yakuuna kownuhu naaibka ahanshadiisa weeye muqtasan muqtas uu ahaado falaa yajuusu ma banaana duriba darbun garaacidaa la garaacay darbu waa masder soo maahan waa masder mubham ah muakidun lcamil ha waa masder muakid lcamil marka waa mubhama laleeyahy marka kaasoo kale ma noqon karo sababtu waa maxay duriba markii la yidhi waxaa la fahmay in wax la garaacay soo maaha darbun haddaad tii waxba sooma adan kordhin ha muakidun lcamilhi ilaahy mota inti caamilka lagu gartay aad soo kordhin duriba waa la garaacay afkaaga markay caamilka ka soo baxday horta kow maxaa la fahmay in wax la garaacay markaasaa tihi darbun garaacid intiad adkaydeen maadaa wax keenay muakidulxamili ilaa qaacidadu waxay tahay liana alficla yadulu calaa maa yadulu calayhi almasdaru lmubhamu masderka mubhamka intuu tusay caamilkaa tusa oh. mubhamkana waa loga jeeda muakid alxamili liana alficla yadulu calaa maa yadulu calayhi almasdaru lmubhamu amase masdaru lmuakidu oh. masderka oo muakidka intuu tusay caamilkaa tusa marka wax ay soo kordhayda lama ah haddaad tiraa duriba darbunaa la garaa duriba darbunaa la garaacay duriba darbunaa la garaacay liana alficla yadulu alaa ma alaa maa dalla alaa maa dalla calayhi lmasdaru saas liana alficla yadulu calaa maa dalla calayhi lmasdaru lmubhamu amase muakidu marka ma banaana tan oo kale waxba ma aadan faa'idaynaa lagu leeyahay duriba darbu garaacin la garaacay ahayd garaaciddu ma mujrimiinta sidood iyo ma ardada sidood iyo waa sidee ila isma lahayn walaa siima zamanun walaa yajuusu ma banaana siima waa la soomay zamanun ma banaana iyadu waa la mid maxaa yeelay siima waa la soomay marka la yidhaah horaa laga fahmaa wakti in la soomay ila soonka miyaa meel kale kudhici kara ficilku moogtahay zamanu kudhex u rabaa maxaa yeele qaacidadu waxay tahay liana alficla yadullu calaa maa dalla calayhi darfu lmubhamu caamilkaa tusaya darafka mubhamka intuu tuso liana alficla yadullu calaa maa dalla calayhi darfu lmubham daraf mubhama intuu tuso ficilkaa tusa oo marka la yidhahdo siima waa la soomay zaman in la soomay waa iska cadda adiga lagaama rabo ee zamanka sheeg ma yaraa ma dheeraa intaasaan hadda la ogeyn oon caamilka laga faa'iidaysana ma banaana marka wala walaa tukifa waa la citikaafay makaanun meelaa lagu citikaafay ma banaana iyaduna walaa yajuusu ma banaana uctukifa waa la citikaafay makaana lagu ma banaana maxaa yeelay fiiri uctukifa ictikaaf waa maxay waa nagaasho meel lagu nagaado waa marka uctukifa waa la ictikaaf markaa tii makaan in lagu nagaado waa cad makaano markaa tira daraf mubhama keento wax aad faa'iideeday ma laha maxaa yeel intaas caaminkaa laga faa'idaystay lianna alficla yadullu calaa maa dalla calayhi darfu mubhamle ku celi tii hore la labada waa wada daraf tii ku celi tiiuu lamid yahay lianna alficla yadullu calaa maa dalla calayhi darfu mubham intii unbaad ku soo celidaa lagu leeyay haddaad ah, tirado uctukifa makaanun waxaa lagu leeyahay uctukifa laga fahmay makaanka ee makaanku maxasanu ah mase qashinu ah mase waa ah uray mase waa ah. carfaas xuu ahaa makaanku intaasaa lagaa rabaa waxaasoo dhan ma banaana waxay u banaanaa weyda saddexdooba miitaan licadami ikhtisaasihaa ikhtisaaskeeda weynta la waay darteesa u banaanayn kulligood mukhtasaysan ahayn ikhtisaaskeela la waayo laakiin fain qulta haddaad tidhaahdo duriba waa la garaacay darbun garaacid darbigo shadiidun adag dajaas waa banaay kaas waa banaay maxaa yeelay darbun shadiidun nuuciyaad cadayda mogta ha waa masdaru mubayinun linow amiri soo maha ha maxaana nidhi yaktasu lmasdaru bilwasfi wasfiyaad keentay wasfiyaad keentay sababtoo fiiri duriba waa la garaacay markii la yidhi ma waxaa laga faaidaysta garaciddu inay darantahy miyaa laga faaidaysan lagama faaidaysan markaa tiri darbun shadiidun faa-iida cusubaa banaan yahay marka masderkiina khaasu noqday oo sifadaasu ku khaas noqday fain qulta hataa tiraahdo duriba waa la garaacay darbun garaaci darbigoo shadiidun adag wasiima waa la soomay zamanun zaman zamankoo tawiilu dheer wakti dheera la soomay khalaas jaasa waa banaan yahay maxaa yeelay markii aad tiri siima waa la soomay zaman dheer iyo zaman gaaban midna lama faa'iidaysan zamanun dawiilu markaa tiri faaida cusubaad sheeg marka hadeer wuu kaas noqday darafkaanu muxuu ku kaas noqday sifo maxaa yal wayaktasu darfu bilwasfi soonag soo qoranay darafku sifo waa ku kaas noqda waa la sifeeyey watukifa waa la itikaafay makaanun makaan makaankoo xasanu wanaagsan watukifa waa la itikaafay makaanun aatid makaanku xasanu wanaagsan uctuqifa oh, markaa tidhi in makaan lagu itikaafay waa la faa'idaystay laakiin inuu xasan ahaa inuu khabiif ahaa ma kala caddayn ah, ma kala caddayn marka makaan xasana markaa tidhi waxaa tidha wayaktasu darfu bilwasfi hee waa khaasu noqday markii la sifeeyey eh, jaasa waa banaaya waa jawaabkii waxa weeyaan fain qulta haddaad tidhaahdo fain qulta haddaad tidhao duriba darbun shadiidun wasiima zamanun tawiilu wactukifa makaanun xasanun jaaza wey muxuu jaa u noqday lixusuuli liqtisaasi gaar noqoshada soo xasilideeda bilwasfi ay kusoo xasishay wasfigaasi ugu soo xasishay athani shardiga labeeya an yakuuna naaibkii waa inuu noqdo mutasarifan mutasarif waa inuu noqdo mutasarifku waa iska cad yahay isagaa ku caddeeyey laa mulaaziman mid laazima waa inuusan noqon linasbi kordhig calaa darfiyati darfnima lagu nasbiyo aw ilmasderiat lagu nasbiyo hadda laba mugta isaga darf iyo masder kaliya darafku hadduu yahay darfu makaan ama darfu zamaan yahay mutasarif waa inuu noqdo waxaa loola jeedaa darafnimo kaliya wax lagu nasbiyo waa inuusan noqon ah, sida cinda oo kaleeto cinda ama darafnimaa lagu nasbiyaa ama minaa lagu jiraa meel kaleba ma aado ma noqon karta naib faacil marka marka waxaa la rabaa darafnimo wax lagu nasbiyo kaliya waa inuusan ahayn daraf ee uu yahay isim marna darafnimo lagu nasbi karo marna ixraab kale la sii karo masder haddii lagu yidhaahdo masderka waxaa la rabaa masdernimo kaliya wax lagu nasbiyo inuusan ahayn sida subxaanallaahi iyo macaadallaahi oo kale ah, subxaanallaahi iyo macaadallaahi waa masder laakiin weligood masdernimadaa lagu nasbiyay haddee masder ismu masder waa lamida oo marka lagu yihahda masdera naaibfaacil noqon kara isu masderna waa lamida la soco ah, ismu masderna naaibfaacil noqon kara xeshad waa inii sheegaysa halkaas masaladaas waa inii marka haddii lagu yidhi waa inuu muta mutasarif yahay maxaa loola jeedaa darafnimo kaliya wax lagu nasbiyo waa inuusan ahayn sida idaa oo kale ha idaa oo kale idaa oo kale weligeed daafnimo waa lagu nasbiya wayna idaa oo kale ahayn darafkaas cinda oo kale waa inuusan ahayn darf iyo darf zamaanan kale miitaalina markaas cinda iyo idaa hadduu masder yahayna waa inuu mutasarif yahay kaliya waa lagu nasbiyo sida subxaan iyo macaad aani shardiga labeeya an yakuuna naaibki waa inuu ahaado mutasarifan mid gadgadoomaaya laa mulaasiman mid laasima waa inuusan ahayn linasbi kordhiga cala darfiyati lagu nasbiyo aw ilmasdariyati lagu nasbiyo falaa yajuusu ma banaana subxaanullaahi ma banaano carabiga maaha bidami kuma banaana god kuma banaana calaa an yakuuna subxaanullaahi inuu yahay naaibana lagu godo damida ku taaluj calaa an yakuuna subxaanullaahi dal calaa an yakuuna subxaanallahi inuu yahay naa'iban mid naacib noqday manaaba faacili ficlihi ficilkiisii faacilkiisii naaib noqoshadiisa ficilkiisii faacilkiisii naaib noqoshadiisii oo kale inuu naaib noqday saas in lagu damiyo kuma banaana ficilkii almuqadari lasoo qadaraayay ila ficilkiisi waa la qadaraayay lama sheegeen calaa ana taqdiirahu taqdiira alficli ficilka subxaanu nasbiyey lasoo qadaridiisu inay tahayna lagu damiyo ma banaana yusabaxu waa la nastahaa subxaan ullaahi allah la nasiidiisa ha saas inay taqdiirtu tahay in saas lagu damiya ma banaano calaa ana taqdiirahu taqdiira alficli ficilka la soo qadaridiisu inay tahay in lagu damiya ma banaana yusabaxu waxaa la nastahaa subxaan ullahi walaa yajuusu soo qadaro yajuusu he walaa yajuusu ma banaana yujaau waa la imaana idaa jaaa zaydun markay yimaado oo idaadaasna faacil laga ma banaana ilaa idaa waa daraf ayru mutasarifa ma tasarufto darafnimo kaliyaha lagu nasbiya walaa yajuusu ma banaana yuja-u waa la jaa zaydun zayd markuu yimaado calaa ana idaa idaa naaibatu mid naaiba inay tahay eh, inay mid naaiba tahay kuma banaana anilfaacili ka naaiba ha kuma banaana ilaa naaib maba noqon kartee liannahumaa subxaan allaahi iyo idaada labadaas midna waa daraf midna waa masder liannahumaa subxaan allahi iyo laa yatasarafaani ma tasarufaan oo subxaanana ismumastarnimaa la yskaga nasbiyaa idaana darfu makaannimaa lagu nasbiyaa eh, eh, darfu zamaannimaa rabaa darfu zamaannimo a lagu nasbiyaa wey athali shardiga sadexeeya anlaa yakuuna almafcuulu bihi mafcuul bihi waa inuusan ahaanin mawjuudan mid la hela mafcuul bihi waa inaan meesha laga helin ee mafcuul bihi hadduu joogo daraf iyo masar midkoodna naayfaacil ma noqon karo athali anlaa yakuuna mafcuul bihi mafcuul bihi waa inuusan ahayn mawjuudan mid la hela falaa taqul ma dhihi kartid duriba alyawmu maanta waxaa la galaacay zaydan oo mafcuulkii oo jooga alyawmu adna ay faacil ka dhigto macrabeyba maahana lagu leeyay mar hadduu mafcuul joogo meesha daraf ma geli karo qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifiina xaal aan khilaafayno lilakfashi indhayare iyo walkuufiyiina idaa uطliqa alakfashu in la yidha hadii la idlaaqo meeqay horta ahayn akfashyaalku koob iyo toban saakana idaa uطliqa alakfashu haddii la idlaaqo fa huwa saciid ibnu mascada wey shaykhljarami wa tilmidu siba wehwa kaasaa loola jeeda marka la ilaaqo kaasaa loo jeeda kaasaa loola jeeda wahuwa alawsat waana awsadkii waa awsadkii waa awsadkii waa taasaan khilaafayna marka labadoodu farqi yar udhexeeya akfash iyo iyo kuufiyiinta akfash wuxuu leeyahay ayadoo mafcuul joogo daraf waa noqon karaa naay faacil hal shardi haddii la helo waa inuu darafku mafcuulka ka soo horeeya saasuu leeyahay kuufiyiinta waxay leeya waa mutlaq waxba xirin ummadda ama ha soo horeeye ama ha dambeeye ayadoo mafcuul joogaa darafka ijaar majruurku iska noqon karaa saasay leeyihin darafka ijaar majruurku waxay noqon karaan ayadoo mafcuulku jooga naay faacil noqon karaan ayagu saasay leeyihin saladana hoos waa kugu dhigay sijaaciga hadhow ka daalo hadda yaan casharka ku sheegi khilaafan lilaqfashi walkuufiyiina haadaa shardigan ku ishaar marka ahalis ku ishaar wa haadaa shardigan wa haadaa kan kan day a shardu shardigaa aydan noqoshee jaarin waa mid ku socona filjari walmajhuul shardigan oo ah marka oo daraf iyo masder ay naa'ib faacil noqon karaan waa in mafcuulu bihi la waayo jaarmajruurkana waa u taagan yahay oo jaarmajruur markuu naa'ib noqona waa in la waayo mafcuul bihi asna waa laga rabaa marka halkaas ku qoro waxaad tidhahdaa ka jaryaani shardayn ilawalayni sidii labadii shardi hore ugu dareersaayeen labadii hore shardi waa laga rabay isagaan ah, ku sheegin waa laga rabay hmm. ka jaryaani shardayni alwalayni saas inuu dhahayan umalayna baalka eh, ahaayeen faakihiga faakihiga saas inuu lahaayeen rajayna ka jaryaani shardayni alwalayni sida labadii shardiyo horeba ugu dareersanayeen labadii shardiyo hore laftirkooda jaamijruurka waa laga rabaa an yakuuna mukhtasan wa an yakuuna mutasarifan waa laga rabaa labada waa laga rabaa ka jaryaani shardayni alwalayni yaad leedahay sida labadii shardiyo horeba ugu dareersanayeen sidii oo kalea ay shardigaan ugu dareersana saasaad leedahay hadde labadii shardiyo hore hadday ku dareersanayeen labadi sharxaaday rabaan hadda maser iyo darf waa soo sharxay mogtay xaa loola jeedaa waa mukhtas muqtas muxuu ku noqdaa jaar majruurku wa yaktasu lmajruuru biidaafatin idaafo waa ku noqda wayakhtasu lmajruuru biidaafatin idaafo waa ku noqdaa muqtas majruurku naxwu nuudira waa la fiiriyey fii xaajatika dantaada dantaada waa la fiiriyey waa laga fakeray nuudira waa la fiiriyey fii xaajatika dantaada fiiri xaajatika sooma oo xaajati mudaaf ka kaarta mudaaf ilay soo maha waa kaas waa muqtasar leedahay wayqtasu majruuru biidaafati naxwi nudira fi xaajatika aw biwasfin wasfina waa ku noqdaa ha wasfina waa ku noqdaa wasfina waa ku noqdaa naxwu tukullima fi amrin haamin laka lyawma tukullima waxaa laga hadlay fi amrin arin arinkoo haamin laka muhiim ku ah alyawma maanta tukullima fii amrin haamin laka alyawma maanta arrin muhiimku ah laga hadlo mm-hmm. wa bilcala o bilcalamiyati calamnimana waa ku noqdaa mura bizaydin zayd aa lasoo maray soo maa ah, mura bizaydin zayd aa lasoo maray ah, o bilcalamiyati ah, mura b mura bizaydin mura mm, bizaydin weliba meeshaan ka iri bilcalamiyat waxaa ka fiican bitacriif durabcalayna noqon kartaa o bitaxriif ya ka fiican bilcalamiyati iska bedel o bitaxriif iska dhig kaaga taxriif kale oo ah calamnimo iyo cal iyo hmm, waa ku noqon karaa o bitaxriifi dhig waa ku noqon karaa ka soco athaliu shardiga eh, wuxuu ku yidhi athaliu alla yakun mafcuul bihi mawjuudan falaa taqulu duriba alyawma duriba alyawmu zaydan khilaafan lilakfashi walkuufiyiin whaada kan kanday ashardu shardiga aydan noqoshee jaarin waa mid ku socona filjaari walmajruuri waa ku soconaa ka jaryaani shardayni lwalayni sidii labadii shardi hore ugu soconaayeen wlkhilaafu khilaafkuna jaarin waa ku soconaa fiihi jaarmajruurka aydan noqoshe khilaafkuna sidaanu ugu jira oo ayadoo mafcuulu bihi uu joogo wlkhilaafu khilaafku jaarin waa ku socona wlkhilaafu khilaafka daraf jaru majruur ma noqon karaa naaibu faacil sidaa laisugu khilaafsanya laisugu khilaafsanaa darafka iyo masel sidoo kalea laisugu khilafsanya walkhilaafu khilaafkuna jarin hmm. jarin waa mid ku socona fiihi jar majruurka aydan noqoshe waxtaja waay wuxuu xujaystay almujiisu qofka baneeyey oo yidhi mafcuul biyo jooga ajaru majruur iyo daraf noqon kara naaibu faacil ah, mafcuul biyo jooga waxtaja wuxuu xujaystay almujiisu mid ka baneeyey biqiraa'ati abi jacfar Ah, abi jacfar qiradiisii oo qira'aadka oo casharada ka mid a ah. maa waraa sabca wey oo wuxuu akriyay isagu liyujza u akriyay fiiri majhuula laga rabaa meeshaan ha waa qiraa'a cashara maaha tii sabciyada ahayd liyujza in la abaalmariyo qowman qowm bimackii lagu abaalmariyo kaanu ahayeen yaksibuna kuwa shaqaysta bihi mac fiiri ah, liyujza in la abaalmariyo qowman qowm bimaa kiina lagu abaalmariya kaanuu ay ahaadeen yagsibuuna kuwa shaqaysta bihi maaga dhig bihi usoo qadari marka maxaa waa maxay yujzaa laba mafcuulay horta qaada jirta midaa la xadfay majhuula laga dhiga qawmanu mafcuulu bihiya meeshaan taalla qawmanu mafcuulu bihiya aa taalla oo weliba mafcuulu awelkiina ah oo mafcuulu awelkiina weliba ah oo la rabay ki inuu naabi faacilka noqdo ah ko ayadoon qawmanu mafcuulu bihi oo mafcuulu bihi awel weliba ah naab faacilka waxaa laga dhigay bima taano jamjuurka bimadaasa laga dhigay bimadaasa laga dhigay iyo wa biqawli shaaciri uu xujaystay wa inamaa wax kale ma ahan yurdii waa raalli garaynaa rabbow rabbigiise almuniibu wa inamaa wax kale ma ahan yurdi lmuniibu kan rabbigiis u laabana wuxuu raalligaraynaa rabbahu wa inamaa wax kale maahan yurdi waa raalligaraynaa almuniibu ayil ayil mudiicu alraajicu ilaa cibaadati rabbi wey muriibka alraajic ilaa cibaadati rabbi wa inamaa wax kale ma ahan yurdi waa raalligalaynaa almuniibu kan laabanaa rabbaahu rabbigiisu raalligalaynaa maa mudduu raalligalaynaa daama uu daa'im yahay macniyan ku mashaqeeyey bidikrin xus lagu mashaqeeyey qalbahu qalbigiisa maa daama intuu daa'im yahay maa muddo ayuu raalligalaynaa daama uu daa'im yahay muniibku macniyan ku lagu mashaqeeyey bidikri dikri qalbahu qalbigiisa maxashaadku waxay tahay macniyan taas oo khabaru daamada ah ism mafcuul ah ilaan ay faacilka marna ficila qaadaan marka macniyan oo ism mafcuula ah, naayu faacilkeedu waa bidikri jaamijulka waxaana meesha yaala qalba oo mafcuul bihi iyadoo mafcuul bihi lahayo aa jaarmajruur laga dhigay naayu faacil fa uqiima waxaa la joojiyey bimaa maadaasaa la joojiyey iyo wbidikrin mbimaad waa aayadii bidikrina waa shicirkii maca wujuudi qawman wa qalbahu iyadoo qawman lahayo oo aayadday ku jirto wa qalbahuna lahayo gabayga ku jirto haye wa ujiiba waa laga jawaabay <laughs> labadaanba waa looga jawaabay wa ujiiba waxaa looga jawaabay can ilbeyti beytka biannahu beytku daruuratu waa daruuratu shicri wadaruuratu tubiixu lmaxduura shay aan banaanayn haddee gabay waa baneeya daruuradu waa banayda ah, yajuusu lishaaciri maa laa yajuusu liqayri sooma waa daruura la yidhaha wa daruuratu tubixu lmaxduuraati shaygaan xaaraanaha ma banaanayn laakin daruura ku qasab yajuusu lishaaciri maa laa yajuusu liqayri ade xaaraanta lagama hadlo xaaraantii oo sharciga midii naxwiga hada laga hadlo waa daruura laga leeyahay horta beytka kaasaa lagaa yidhi midda qiraa'ada wa can ilqiraa'ati wa ujiiba can qiraa'ati waxaa looga jawaabay bianaha shaadatu in shaadata ilaa laba qowla ku jirta qira'a shaadaxaa la yihahdaa maa waraa sabca maa waraa alcashara labada qowla ku jirta qowlka waxaad qabsataa hore marka oo ah ashaadatu maa waraa alsabca marka ilaa kanu casharadu ku jira marka qowlkaas marka in shaada la yidhah lakin tan daba ka fiican jawaabtan daba ka fiican wayactamilu waxaa suurtagal ah an yakuuna alqaa'imu midka istaagay inuu yahay maqaama alfaacili faacilka booskiisa damiiran damiir damiirkoo mustatiran asturan fi lficli ficilka dhexdiisa ku asturan damiirkoo caa'idan u laabana cala algufraani dembi dhaafka gufraanka almafhuumi laga fahmaa min qowli ilahi qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaa qul dhe nabiga suubanow liladiina dadkii aamanuu xaqa rumeeyeen iqfiruu dhaafa yaqfiruu ha dhaafeene liladiina laa yarjuuna ayaam allah kuwa aan rajaynan ka cabsayn maalmaha ilaahay wax ciqaabo kuwaas iska jeesta ka jeesta waxba ha fiirinina liyujza marka fiiri qul liladiina aamanuu yakfiru liladiina laa yarjuuna ayaam allah liyujza marka yujza naacibu faacilkii waa damiir musatiroo qufraanka u oo yakfiruudaas Ah. yaqfiruudaas oo ayadu jawaab dalabka ku jasbisan oo waxa weya dalabka maxduufka ho iqfiru ah dalabka jawaabkeedii ah masderkeedaa loo celina liyujzaa dembi dhaafka in lagu abaalmariyo qowmanko hufraankuna waa maxay oo damiirkaas hufraankaas muxuu yahay waa mafcuulu thanig yejzi oo waxay ahayd liyajziya allaahu qowman algufraana ay ahayd oo algufraana waa mafcuulu thaanigii ayadoo saas aheed algufraanadi naay faacil inta laga dhigay damiir musatirana laga dhigay a hmm, iska asturo hal ishkaala marka imaana waxaanu leeyahay mafcuulu awal oo jooga mafcuulu thani saad uga dhigto naay faacil jawaabteedu ku sii rabaa kitaabka matngi ku taal haddaan laqbaynayna sha waxaanu leeyahay jawaabtu waxay tahay marka ay xaaraanta tay mamnuuca tahay in mafcuulu thani naaib faacil laga dhigo ayadoo mafcuul awal joogo waa markay isku darmaayaan oon la kala gerayn ah, ee maanta isku darmi maayaan oo saa loo kala saara qof kastoo wax yar u dhadhamayo o dhadhan yar naxwada ule waa kala fahma waxay tahay mafcuulu awalka calaamadiisu waxay tahay min baabi kasa wa acdamar hadday tahay mafcuulu awalka calaamad waxa u ah an yakuuna aakhidan an yakuuna faacilan fi lmacna waa inuu asagu xagga macnaha faacil ka noqdo oo midka wax qaadanaya uu noqdo mafcuulu aanigana waxaa calaamad u ah an yakuuna mafcuulan fi lmacnaa waa inuu ma'huudka la qaadana noqdo yaa fahmo a mafcuulu awelka maxaa calaamad u ah an yakuuna faacilan fi lmacnaa macnaha aakhid mid wax qaadana waa inuu noqdo mafcuulu aanigan maxaa calaamad u ah an yakuuna mafcuulan fi lmacnaa yani midka ma'huudka la qaadana waa inuu noqdo hadda fiiri liyajziya allaahu qawman algufaana yaa caaqidahu wax qaadana doonka yaa ma'kuudahu la qaadana hufraan ila haddaan idhahdo acdaytu zaydan dirhama yaa caaqidahu wax qaadana yaa ma'kuudahu la qaadana waa kaa qaacidadaasaad ku wade xagga macno wey waa macno marka hadda iskuma darmi karaan maxaa yeele miyay dhici karta inaad tidhahdo qufraanka qoomka qaadaan oo garabka saaraan ha qufraankiya ilaahay dad siina miyaad dhihi kartaa maya dadkaa ilaahay wax siina dadkaa marka maanta labada mafcuul isku darmi mia khalaas markaasoo kale waa banaanta mar haddaysan isku darmayn waa mafcuul taaniga laga dhigi karaa nabifaacil hmm. wayaxtamil waxaa suurtagala an yakuuna alqaa'imu midka istaagay inuu ahaado maqaama alfaacili faacilka booskiisa damiiran inuu ahaado damiirkoo musatiran ku asuran fi lficli damiirkoo caydan u laabana cala lqufraani dembi dhaafka qufraanka almafhuumi laga fahmaa min qowlihi tacaala quldha nabiga subanow liladiina dadka aamanu xaq rumeen waxaad ku tidhaahdaa maquul qowlki waa maxduuf waxaana maa maquul qowlki oo naafaacilkana maqul qawlkii dhe faacil maahana qul weeye waa musamir maqul qawlkii maxduufo waxa wey ikfiruu dhaaf ku dheh saas maqul qawlki e maxduuf yakfiru ha dhaafeene tanuna waa jawaabu dalabkii yakfiru ha dhaafeene e liyujza in la abaalmariyo algufraanu dembi dhaaf dalabkaa dembi dhaafkaas liyujza in lagu abaalmariyo algufraanu dembi dhaafka qowman in lagu abaalmariyo qowman in lagu abaalmariyo wa inamaa wax kale maaha uqiima waxaa la joojiyey booskii faacilka almafcuul bihi mafcuul bihiya booskii joogaba ee jaar majruurku ma joogo oo bima kaanu ah wa inamaa wax kale maaha uqiima almafcuulu bihi mafcuul bihi ayaa la joojiyey maqaama alfaacili yaa la joojiyey waay marka ishkaalkiiyu inta kaynu ka jawaaba wuxuu ku yidhi gaayatu maladi kiyoolkiisa fiihi fii iqaamati lgufraan ku sugan in gufraan maqaamkii faacilka la joojiyey waxa ku sugan oo ugu dambeeya waxay tahay annahu gufraanku almafcuul haani inuu yahay mafcuul haani inuu yahay intaasaa ku jirta ishkaal kale kuma jiro wagaayatu maladi kii yoolkiisa fiihi fii iqaamati lgufraan muqaam faacil muqaam alfaacil in gufraan muqaamulfaacil la joojiyo waxa ku sugan ugu dambeeya wuxuu yahay anahu ana algufraana almafcuul haani inuu yahay wadalika iqaamat lmafcuuli اthaani muqaama alfaacili maca wujuudi lmafcuuli اlwal in mafcuulu haaniga booska naa'ib faacil laga dhigo ayadoo mafcuulu awal joogaa jaa-isu waa bannaan yahay kani waxaa la rabaa inuu yidhaahdo in umina iltibaasuhu bilmafcuuli اlawal shardigaasay leedahay iskama banaano mutlaq maa in umina iltibaasuhu bilmafcuul lawli shardigaasay leedahay shardigaasay leedahay shardigaasay leedahay faakihiga ama yaasiinka labadaa midub dhigaan shardiguu dhigaan wadalika jaa-is wey hmm. wadalika jaa-is weeye waa goorma in umina iltibaasu bilmafcuul lawal iyo awimsiga iyo ka fiiri hmm. ka fiiri marka waa waidaa xudifa alfaacilu faacilka haddii la xadfo wa uqiima shayun shayna la joojiyo shaygoo min haadihi lashyaai shayaalkan ka mid a mafcuul bihi daraaf masdar jaar majhuur waidaa xudifa alfaacilu faacilka haddii la xadfo wa uqiima la joojiyo shay-un shay shaygoo min haadihi lashyaai ka mid a muqaamahu faacilka booskiisii wajaba waxaa waajibaa taqyiiru lficli ficilka la bedelidiisa bidami awalihi awalkiisa la godidiisana lagu bedelo maadiyan maadi kaana ficilku ahaaye oo mudaarican ama mudaaric ahaaye wa bikasri ma shay la hoos dhigidiisa in lagu bedelo qabla aakiri akhirkiis hortiisa ku sugnaaday wa bikasri ma xaraf la hoos dhigidiis waa in lagu bedelo ficilka qabla aakhirihi aakhirkiis hortiisa ku sugnaaday fil maadi maadiga dhexdiisa lagula bedelo wa bifatxihi fatxi maa qabla aakhir qabla aakhirka la kordhigidiisa waa in lagu bedelo fil mudari mudaaric dhexdiisa taquulu waxaad leedahay duriba waa la garaacay wayutrab waa la garaacaa waidaa xudifa alfaacilu faacilka la xadfo oo wawqiiba la joojiyo shay shay shaygoo min hadil ashaai ka mid a muqaamahu muqaama alfacil facilka booskiisa wajaba waxaa waajiba taqyiiru lficli ficilka la bedelidiisa bidami awalihi awalkiisa la godidiisa lagu bedelo maadiyan maadi kaana ficilku ahaye oo mudaarican ahaye wa bikasri ma shay la hoosdhigidiisa waa in lagu bedelo qabla aakhirihi aakhirkiisa hortiisa ku sugnaaday fil maadi maadiga dhexdiisa kula sugnaaday iska dhaaf wa bifatxihi fatxi maa qabla aakhir qabla aakhirka la kordhigidiisa waa filmudaaric mudaaric dhegsa lagula bedelo taqul waxaad leedahay duriba waa wa yudrab waa la wa idaa kaana huwa ficil maadiga hadduu ahaada dhe ficilka maadiga ah iskale wa idaa kaana hadduu ahaada huwa ficilkii maadiga ahaa mubtada'an mid lagu bilowday bitaainta ta'doo zaa'idatin ziyaada ow bihamsati waslin ama hamsatulwasli shaaraka waxaa la wadaagaa fi dami godka faaniihi xarafkiisa labeeya awalahu awalkiisa waidaa kaana hadduu ado huwa ficlu maadigii mubtadaan ku lagu bilowday bitain zaaidatin ta dheeraad ah o bihamsati wasrin ama hamsatul wasrin lagu bilowday shaaraka wuu la wadaagaa fii dami godka godka aaniihi xarafkiisa labeeyaa awalahu xarafka awalka hula wadaaga oo xarafka awalka iyo labaadka laisla godaa tuculima alaleey fii masalati taai tada masaladeeda ayuu kula wadaaga fii masalati taai tacda mas'aladeeda ayuu kula wadaaga waidaa kaana kan aada waidaa kaana ficilmaadiga hadduu ahaado mubtadaan lagu bilowday bitaaintaa ta'doo zaa'idan siyaada ah ow bihamsati waslin ama hamsatul wasli lagu bilowday shaaraka waxaa la wadaagaa fi dami godka taaniihi xarafka labeeya awalahu awalku la wadaagaa fii mas'alati taai ta'da masaladeed ficilka tada lagu bilowday awalka waa la godaa thaanigana waa la godaa thaaniguna waa la leeyahi waa la wadaaga damada haye waa la wadaaga wa thaalithuhu xarafka sadexeeyaa la wadaaga awalahu awalka ah, damada la wadaaga oo awalkaa lasoo goday xarafka saddexaadaa la wadaaga damadaas fii mas'alati lhamsati ficilka hamsatulwasliga lagu bilowday taquulu waxaad leedahay fii tacalamtu lmas'ala mas'aladiiyaan barbartay tuculimatilmasalatu masaladiyaa la barbartay tucu aad leedahay caynkaad damadaad wax ka siine sida tada u godood caynkana u gode bidami taa-i aad ku leedahay iyo wal cayn caynka iyo tada la godidooda wa findalaqtu waa la tegay bizaydin fiiri bizaydinu ka dabamarina sababto indalaqa waa laazim in facalo dhammaanteedaba laazimaba in facalo dhamaaba laazima marka in dalaqa maadaamay laazim tahay mafcuul toosa ma qadan karti jaarmajruur anaa faacil unoqona hmm, jaarmajruur anaa faacil unoqona wa taqulu waxay leedahay fi indalaqtu bizaydin aan la tegay undulia bizaydin ad leeda undulia bizaydin inu yidhaha rabaa undulia waa lala tegay bizaydin ila jaamajruurkaasa la raba inu afcil unoqdee qaarna waxay dhaha madhab kaluba ku socdaa madhab waxaa jira ficilka oo aan isagu mafcuulka qaada karin waxaa naa'ib faacilka looga dhiga masterkiisa ficil kasta mogta masterkiisa naa'ib faacil waa looga dhigi karaa sidii faacil looga dhigi karin unduliqa waa la tegay indilaaqun tegid aska leeda unduliqa waa la tegay indilaaqun tegid ha duriba waa la garcay darbu waa madhabkaasu noqona marka madhab saxa maa unduliqa waa lala tegay bizaydina laga rabay bidami lhamsati aad ku leedahay bidami lhamsati aad ku leedahay hamsadoo lagoda iyo wadaai dada oo hamsadu waa xarafka awelkaa dadun waa xarafkii saddexaad qaala allahu ilahi wuxuu yihi tacala ila waa sareeya faman idura qofkii loo dhibaato geliyo fiiri haddeen awelku waa hamsada udura xarafkii saddexaadna waa dada soo ma wiri wuxuu ku yidhi idabtudia ah haddii lagu bilowdo bilficli ficilka oo waxa weeye famaninta laga saaro ficilka haddii hada dhawaaqa laga bilaabo qiila waxa laleeyahy udura alaleey fiiri aayadda famanin dur haddii famanta laga saaro ee udura dhawaaqa laga bilaabo oo la rabo in lagu dhawaaqo hamsadana waa la godaa xarafka saddexda dadana waa la godaa bidami lhamsatiya lagu leeyahay iyo wadaa wa qaala alhudaliyu ninkii qabiilada reer hudayl loo nisbeeyey oo gabyaaga ahaa wuxuu yidhi sabaquu caruurtii waa iga dhaqeen waa iga degdegeen hawaya sabaquu caruurtii waa ka degdegeen hawaya aniga rabitaankayga rabitaankii sidii aan anigu rabay waa ka degdegeen wa acnaquu waxay u degdegeen lihawaahum ayaga rabitaankooda fatuqurimuu waa la cirib gooyey walikulli janbin dhinac kastana waxaa usugnaaday masraxun meel lagu lagdaaye hmm. caruuruu dhalay kaasi ka wada dhintay kulli shan shantii baa markaas arsaan rabaa ka degdegan anigu waxaan rabay inay iska joogaan oo ay isdhaldhalaan oo ay xirib dambe ii noqdaan oo anigu markaan duquuba qaadaana ka rabay ayaga intu ayga tageen oo rabitaankooda u degdegen saqiira ahay waxaan intaanan dambaabana jannada iska aadin taa iga dhaqaajiyen rabitaankaygii oo ayagu inay ii joogaanay ka tageen rabitaankoodiiay aadeen oo dhimashada ha mushaakala la ayagu dhimasho ma rabin dadku maadaama uu yidhi umidda dambena munaasab uga dhiga ee ayagu rabitaan yaa la tashaday saqiirka marku dhimaanay mushaakala min baab mushaakala le sadaquu waa degdegeen uu yidhi hawaya hawaaya ay isimka oo maqsuurka markii yaalmutakalim loo idaafeeyo jumhuurta carbeed waxa weyan iskuma idqaamaan fataaya a ah la iska yidhaha laakiin reer hudal waa isku idqaamaan hawaye ay iska leeyihin ayagu inta alifki u bedelaan ay labada yood isku idqaamayo marka waxa weya maahan luqada carabta kale sabaquu way ka degdegeen haweeyihi aniga jacaylkaygii wa acnaquu waxay u degdegeen lihawaahum rabitaankoodii fatukurimuu waa la ciribgoy waa la halaagay wey fa uhliku iska dhe fatukurimuu waa la isti'saaliy waa la ciribgoy mid layma reebin waa hal mid xataa layma reebin fatukurimuu waa la ciribgooyey waa la halaagay wey walxaal aa la halaagay tukurimuu ka faacilkeeda ka xaale walxaalaa la xidhib gooyey likulli janbin dhinac kastaba masraxun makaanulagad uu sugnaado kulliba un waxa weya qof walba meela la dhiga oo hadda mid badbaadaya ma jiro ee anaa rabayo ayaan inay joogaan wain kaana alficlu in wain kaana alficlu in wain kaana alficlu ficilku hadduu ahaado ficilkii almaadi maadiga ahaa hulaaiyan saddex xaraf leh hulaaigaasoo muctalalwasadi xarafka dhexe ka jiran naxwu qaala iyo wafaaca oo kaleba weeye jaysa laka waxaa kuugu banaan fiihi ficilkaas halaahu luqaatin saddex luqaa ku banaan hulaasiga muctalulcaynka saddex luqaa ku banaan marka majhuul laga dhiga ixdahaa halaaadii mideed wahiya alfusxa waa midda fasixnimada badani hmm. yaa joogay horta yaa joogay muwasil dulaabki ma joog macali cabdixan adiga ma joog muwasil dulaabaan sheega hadda haye jumladan marka iraabteeda ii sheeg hal mar in lala soo boodaan rabaa ixdaaha alaaadii midkeed wahiy alfusxa tii fasaxnimada badne weeye kasru maa waa xaraf la hosligidiisa qabla aakhiri ku sugnaaday wahiy alfusxa jumladaas xaan iraaba allah yubaari fiika warkaasa waa jumla muctarida la yidhaahdaa waa baxay baabkaas ixdaaha alaaadii midkeed wahiy alfusxa tii fasaxnimada badneed weeye kasru ma xaraf la hoosligidiis weeye qabla alifi alifka hortiisa ahaaday fa tuqlabu alifu alifta waxaa loo gadinaa ya qiila biica alaleeya waxa weeyaan kasracad wey athaaniyatu luqada labayna alfusxa waa ismu tafdiir soo ma ogid alfusxa waa ismu tafdiir mhm. waa muanafkii afsax ismu tafdiirka afsax fudla afdal kubra akbar waa ismu tafdiilka oo afsax ahaa muanafkiisii wey marka tii fasaaxada badneed dhe marka athaaniyatu luqada labaydaa ishmaamu lkasri waa in kasra la kasraha waa in la ursiiyo shay-an shay shaygoo minadami ka mid ah kasraha la ursiina shay damada ka mid ah tanbiihan liajli tanbiihin baraarujin darteed calal asli la baraarujina maxaa yeelay qiila asalkii ku ahaa quwila biica buyica soo mahayn laisku baraarujina wahiya luqadaanu luqatun luqa wey luqado fasixatun fasixa ha iyadu waa fasix ma fasiixo badna lakin waa fasiix tii horaa fasaaxo badneed aydan noqoshe aydan meeshan kuma jirin aydan si usoo gelina ilaa tan iyo tii hore markay isla mid yihin ala mata aydan way kala duwan tina absax iyo tamana fasiixa aydan kuma jirto meesha macnaha macnahaan uguma jirto lakin kitaabka waa ugu jirtaa sheikha intaan anagu nusqooyinka aragnay bal nusqada muxaqiqadan in laga fiiriyo athaalithatu luqadaa saddexayd ikhlaasu dami awali awalkiisa godkiisa in la barax tiro wey in la barax tiro dama kaliya lagu dhawaaqo fa yajibu markaas waxaa waajiba qalbu lalifi alifka la gedintiisa waawan loo gediyo fataqul waxaa leedaha quula wabuuca waa la yidhi waa la gaday wahiya luqadanu qaliilatun waa midiya wallah subxana wa tacala alam wsala allah wslam wbaaraka ala nabiyina muxamed